بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد خروج الخبر عن مقتضى ظاهر خروج خروج الخبر عن مقتضى ظاهر وخبرك oo ka baxaya muqtada daahirkii daahirku uu dalbayay ama uu codsanayay khabarka oo ka baxaya haddaba khuruuju daahir can muqtada daahir waxa weeye hadalkeenna waxaa lagu og yahay inuu si ku salaysnaado si daahirka uu dalbanayo inuu hadalku ku salaysnaado ayaa la og yahay waxaa jira mararka qaar khuruuj baa dhaci doona oo muqtada daahirkii ayaa laga bixi doonaa sidii aad filanaysay si aan ahayn ayaa loola dhaqmayaa daahirkiina waa laga baxayaa waana nooc maa balaaqada nooc ka mid a in alkhuruuj min muqtada daahir la sameeyo u fiirso waxaynu soo marnay ninku hadduu khaalu dihni yahay inaan hadalka loo tawkiidinin waa loo tawkiidinayaa waxayna noqonaysaa khuruuju lkalaam can muqtada daahir waxaynu soo marnay qofku haddii uu munkir yahay in dhowr tawkiid loola yimaado dhowr tawkiidin loola yimaado waxba mashkelad leh waa loola iman karaya sidii hore waana muqtada daahirkii la rabay waana laga daynayaa oo sida khaaludiinigaa loola hadlaya hal tawkiid isagoon lahayn ayaa la keenaya dhammaan haddaba saddexdii qofee lala hadlayey waxaynu nidhi saddex qof baa lala hadlaa nin warka moog waa kow oo khaaludihni baa kaa la iyo nin shaakiya ama mutaradida kaasi wuxuu ahaa dalabigii ahaa ama shaakigii ahaa ama mutaradidkii nin munkira saddexdaa waxaynu nidhi ibtidaa'iga ama qaybta ibtidaa'iga la odhanayo marka koobaad waa in loola hadlaa si bilaa tawkiida maxaa loola hadlayaa baynu nidhi si bilaa tawkiida ayaa loola hadlayaa baynu nidhi waa qodobka koobaad waa kow ka labaad bal hadda u fiirso qadiyadda labaad haddii uu shaaki yahay waxaynu isku ogeyn waxa mustaxsana in hal tawkiid meesha la keeno waa maxay kaasina waa shaakigii ama mutradidkii waa laba ka saddexaad waxaynu isku ognahay hadduu munkir yahay laba tawkiid iyo wax ka sii badan in loola yimaado hadaba qadiyo tanziili la maanta isticmaalayna qadiyo tanziiliya qadiya tanziiliya waxa weeye hadalku sidii aad ku ogeyd dhammaan wuu ka bixi doonaa waxaana loo yaqaanaa alkhuruuj min muqtada daahir baa loo yaqaanaa waxaa laga baxayaa muqtada daahirkii iyo sidii cashirka aad ku ogeyd ee qaacidadii aad kusoo dhigatay ayaa laga baxaya khaaludihnigii ma garan labadii kale halkooga la dhigi waxaad arki doontaa khaaludihni sida shaakiga loola hadlayo oo hal tawkiid wataa waa tanziili waxaa kalooad arkaysaa khaaludihni sida munkirka loola hadlayo laba tawkiid wataa khaaludihnigii labadaas iyad waa loola hadlayaa waxaad iisoo qaadaa shaakigiina soo qaad shaakigana laba siyood baa loola hadli shaakiga maxaa loola hadlaya laba siyood baa loola hadli doonaa shaakiga waxaa loola hadlayaa shaakiga mar sidii ibtidaa'igaa loola hadli oo nin shakisanoon tawkiid wadan baad arki doontaa marna waxaa loola hadli doonaa shaakigii ama mutaradidkii sidii munkirkii baa loola hadlayaa waa laba munkirkii ma garanaysaa dhowrka tawkiid qaadanayey isna waxaa loola hadli doonaa sidii qismulibtidaa'igii baa loola hadlayaa oo isagoon waxba tawkiid wadan baad arkaysaa waana munkir marna sidii shaakigii baa loola hadlayo isagoo hal tawkiid sita ayaad arkaysaa imisaa ii soo baxay markaa lix baa ii soo baxay mid kastaba labada kale meeshoodaa la geynayaa ibtidaa'igii waxaa la geynayaa saa'ilkii ama munkirkii waa laba saa'ilkiina waxaa la geynayaa ama ibtidaa'igii amaa munkirkii waa afar munkirkiina waxaa la geynayaa ibtidaa'igii amaa saa'ilkii waa lix lixdaasiba waxay noqonayaan alkhuruuj an muqtada daahir bay noqonayaan lixdaa qodobo waa alkhuruuj can muqtada daahir kolkaa mid kaste sidii lagu yaqaanay ee qaacidada saxdi ee ahayd waa la garab marayaayo labadii kale halkooga la dhigaya haddaba waxaynu isweydiinaynaa talow cashirkan faa'iidadiisu waa maxay cashirka aynu u jeednaa waxa weeye labadii cashiree iskugu keen xigay aynu nidhi dadka lala hadlo ee khabarka lagula hadlo haddama aha inshaha ogaada dadka lala hadlo ee khabarka lagula hadlo maxaynu isku ogeyn saddex bay u qaybsamaan inuu yahay ninkaasi munkir iyo inuu yahay saa'il iyo inuu yahay mutaradid waa saddexdaa qodob waa dadka lala hadlayaa haddaba saddexdaasood barato ama hadalkiiood barato inuu hadal saa'il yahay hadal nin shakisan yahay hadal nin inkirsan yahay hadal nin caadiya uu yahay talow faa'iidada ku jirtaa waa maxay waxaa ku jira bal adigu kitaabka qur-aankaa eego labada aayadood ee isku xiga ayay aayadina nin khaaludihinya la hadlaysaa aayadina nin shikisa la hadlaysaa aayadina nin inkaariyo munkira ay la hadlaysaa saddexda aayadoodee isku xiga haddaad imika eegto aayadiba cid bay la hadlaysaa mararka qaar baa tanziili la isticmaalayaayo khuruuj lkhabar can muqtada daahir la isticmaalayaayo ninkii khaali ahaa ayaa loo isticmaalayaa sidii munkirkii ama loo isticmaalayaa sidii maxay ibtidaayigii loo isticmaalaya ama loo isticmaalayaa sidii saailkii iyo ninkii shikisnaa bal haddaan cashirkeenin tusaalayaashiisa eegno khuruuju lkhabari khabarka oo ka baxa can muqtada daahir muqtada daahirka ka baxa alamhila tusaalayaasha uu cashirku yeelanayo qaala tacaala alle ayaa yidhi walaa tukhaadibnii hayla hadlin fi ladiina kuwii haygala hadlin dalamuu dulmiga sameeyey innahum iyaga muqraquun waa la qarqin doonaaye ilaahay aayaddan subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlayaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuuna yidhi walaa tukhaadibnii hayla hadlin fi ladiina dalamuu waa nebi nuux baa bal hadda u fiirso nebi nuux ma munkir buu ahaa ilaahay inuu ummaddan qarqinayo miyuu inkaarayo munkir miyuu ahaa baad u malayn may ma waaba nebi suu inkaari suu u diidiyo dafiri munkir ma ahayn haddana ilaahay hal tawkiid buu geliyey markii nebi nuux lala hadlayay calayhi salaam wuxuu yidhi innahu muqraquun buu ilaahay yidhi innahu muqraquun tawkiidkan maxaa talo loo geliyey nebi nuux ma shikisnayn qadiyadda haddana hal tawkiid baa loo geliyey waa qadiyadu tanziili weeyaano ninkii ibtidaa'iga ahaa ma garanaysa ama khaalu dihniga ahaa ma garanaysa een shikisnayn ee ayaa la dhigayaa kii shikisnaa halkiisa ama waxaa la dhigayaa kii inkirsanaayoo dafirsanaabaa halkiisa la dhigayaa walaa tukhaaibnii hayla hadlin hayla hadlintani waa haysoo ergoonin walaa tukhaaibnii haysoo ergoon fi ladiina kuwii hayga soo ergoonin dalamuu dulmiga sameeyey war kuwa daalimiinta ah haygala hadlin ama hayga soo ergoon innahum muqraquun waa la qarqinayaaye haddaba ilaah subxaanahu wa tacaala markii uu yidhi walaa tukhaaibnii fi ladiina dalamuu naxariista nebigana la ogaa walaa tukhaaibnii fi ladiina dalamuu bal hadda u fiirsa intaa intaasi qalbiga nebiga waxay ku keenaysaa su-aalo wuxuu odhanayaa nebigii talow ma duufaan baa lagu sii daynaya talow ma saaciqaa cirka kaga soo degaysa talow maxaa waxyaabo badan buu isweydiinayaa maxaa imanaya markaa intaasoo su-aalood markay meesha yimaadiin maxaa imanaya oo meeshii soo gelaya su uu nebigu isweydiiyey nooca cadaabka ila walaa tukhaaibnii fi ladiina dalamuu waxaa laga qaadanaya in ummaddaa la halaagayo laakiin noocii halaaga weli lama sheegin walaa tukhaaibnii fi ladiina dalamuu noocii halaaga lama sheegin in la halaagayaad laakiin fahamtay war ha ii soo ergoon oo nimankaa aalimiinta ah igala hadlin baa la yidhi waa la halaagayaa weeyaan halaagii muxuu noqday isagii baa isweydiinaya qalbigii waa la garanaya nebiga wuu isweydiinaya talo manaar baa lagu soo dejinaya maqaylaa ku dhacaysa haddaba isweydiintaa nooca halaagaa uu isweydiiyey ayaa nin shikisan laga dhigayaa markaasaa loo dejiyey sidii ninka shikisan loola hadlayay oo kale laakiin haddii tasaa'ulka aayaddaa hore haddayna jiri lahayn walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inta halaagga ishaartay haddayna jiri lahayn sidii nin shikisan loolama hadleen walaa tukhaaibnii hayla hadlin fi ladiina kuwii haygala hadlin dalamuu dulmiga sameeyey innahum iyaga muqraquuna waa la qarqinayaaye waa la qarqinayaaye haygala hadlin kuwaa haddaba sidaad la socoto inahum muqraquun waa nin yaa lagula hadlay inahum muqraquun yaa lagula hadlay inahum muqraquun waxaa lagula hadlay khaaludihni halkii saa'ilka la dhigay waayo hal tawkiid baynu haysanaa qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa ubari'u nafsii naftayda beri yeeli maayo ina anafsa naftu la ammaaratun aad bay u amar bisuuci xumaha dadka ay amarto wamaa ubari'u nafsii naftayda beri yeeli maayo ina nafsa naftu la ammaaratun aad bay u amartaa bisuui xumaha xumaha aad bay u amartaa waxaynu hadaba doonaynaa wamaa ubari'u nafsi markuu nebigu lahaa naftayda beri yeeli maayo oo naftayda u arki maayo midaan dambaabin ama u arki maayo mid wax kaste ka maydhan wuxuu ka dambaysiiyey uun ina anafsa laamaaratun bisu haddaba hadalkan inta hore maaha inta dambe kalaamkaa ina anafsa laamaaratun bisu kalaamka ayaa lagula hadlaya asalku khaalu dihni buu ahaa ninaan qadiyadda ogeyn baa lala hadlayey markanuu lahaa naftayda beri yeeli maayo naftuna xumaha aad bay u amartaa hadaba ina nafsa laamaaratun bisu imise tawkiid baa ku jira laba tawkiid baa ku jira oo inna iyo laam baa ku jira hadaba waa khaalu la dhigay halkii munkirka laakiin kitaabkeenani wuxuu qabaa cashirka wuu soo socdaaye wuxuu qabaa halkii saaiilka in la dhigay anigu qadiyaddaa kolley kuma waafaqsani ina nafsa la amaaratun bisuu halkii saa'ilka ayaa la dhigay ma odhanayne halkii munkirka ayaa la dhigay baynu odhanaynaa sababtuna waxa weeye tawkiidku hadduu laba ka bato dee munkir baa iska lahaan jiray iminkana imise tawkiid baad haysaa ina nafsa laamaaratun bisu imise tawkiid baad haysaa laba tawkiid baynu haynaa iniyo laan baad haysaa kolka waa inaad tidhaa halkii munkirkaa la dhigaye ha odhanin halkii saa'ilka ayaa la dhigay kitaabkeennan kolley halkii saailku qabaayo waad arkaysaa cashirkeenanaad ku arki doontaa intaa labadaa tusaale khaaludihnigiiyo halkii saailka la dhigayey buu usoo qaatay muxuu usoo qaatay labadaa tusaale khaaludihnigiiyo halkee la dhigayey halkii shaakiga ama halkii saailka ama halkii mutaradidka ama halkii qismu dalabiga ama darbu dalabiga la dhigay ayuu soo qaatay laakiin waxaad ogaatay ka dambe inuu yahay khaaludini halkii munkirka la dhigay wa qaala tacaala alle ayaa yidhi uma inakum idinku muslimiinay ama aadamowba bacda daalika intaa kadib lamayituuna waad geeriyoon doontiin idinna intaa kadib waad geeriyoonaysiin uma inakum idinku bacda dalika intaa kadib lamayituuna waad geeriyoonaysiin waxaad u fiirsatiin ummaddeennan baa lala hadlayay oy aayaddu la hadlaysay haddaba ummaddeennan markii lala hadlayay maxay kula tahay geerida miyaynu inkirsannahay geeridii miyaynu inkirnay cid geerida inkirsani miyay jirtaa gaal iyo islaam wax geerida inkirsaniba ma jire xaq alyaqiin baa loo yaqaanaa magaceegaba xaqulyaqiin waxa yaqiin loogu bixiyey gaal iyo islaam in la geeriyoonayo waa laysla ogyaho waa laysla garanayaa kolkaa geerida lama dafiri karo haddaba ilaah subxaanahu wa tacaala markuu inala hadlayey uu geerida inagala hadlayey laba tawkiid buu inoo isticmaalay wuxuuna yidhi uma inakum idinku bacda daalika intaa kadib la mayituuna waad geeriyoon doontiin labada tawkiid ee la isticmaalay waa inna iyo laam ayaa la isticmaalay inna iyo laam ayaa la isticmaalay haddaba labadaa tawkiid munkirkaa lagula hadli jiray hadalkan yaa iskale waa khaaludihnigiiyo halkii munkirka la dhigay khaaludihnigiiyo halkii munkirka la dhigay noocaas uu soo qaatay caalimkiiyo halkii munkirka la dhigayna waad odhan kartaa caalimkii oo halkii munkirka la dhigay kitaabkeennu wuxuu yidhi khaaludihni halkii munkirka la dhigay laakiin waxa ka wacan inaad tidhaa aalim halkii munkirka la dhigay waa aalim halkii munkirka la dhigay sababtu waxa weeye geerida inaynu geeriyoonayno dee waynu cilmi leenahay xataa khaaludihni ma ogin ma odhan karno khaaludihni iskuma tilmaami karno war geerida waad ogtahay inaad geeriyoonayso laakiin waxaa jira u fiirsa hadda laakiin waxaa jira inaad geeriyoonayso aada ogaatide calaamadaha kaa dul muuqda akhi tilmaamaya inaad geerida inkirsan tahay hadday tahay xumihii aada samaynaysay iyo hadday tahay ilowga aada aakhiradaadii ilowday iyo hadday tahay maxaanku idhaahdaa cibaado yaraantaadii iyo waxyaabahaasoo dhani maxay tilmaamayaan waxyaabahaasoo dhani waxay tilmaamayaan waa calaamad kaa dhigaysa inaad munkir tahay ood geeridaba inkirsan tahay kolkaas sidee lagula mucaamalooni sidii munkirkaa lagula mucaamaloonaya uma inakum idinku bada dalika intaa kadib lamayituun waad geeriyoonaysiin qaala xajal binu nadli qaysi xajal binu nadli alqaysi wuxuu yihi ninka xajal binu nadli alqaysi la yidhaahdaa jaa shaqiiqu caarida rumxahu ina banii camika fiihim rimaaxu jaaa shaqiiqun ninkii shaqiiq la odhan jiray ayaa yimid caaridan rumxahu warankiisa isagoo gudbay ayuu yimid ina banii camika war ilmaadeerada fiihim dhexdooda waxaa arimaaxun warmo ninkani nin dagaal tegaya ayuu ahaa ninkii dagaalka tegayay dadka uu la dagaalamayaa inay hubsitaan wuu og yahay waa caalim sow caalim dadku la dagaalamaya inay hubsitaan nin garanaya haddana waxa loola hadlay sidii munkirkii oo waxaa la yidhi ina banii camika fiihim rimaaxu waxaad odhan kartaa sidii saa'ilkaa loola hadlayna waad odhan kartaa ina banii camika fiihim rimaaxu inna bani camika war qoladan ad tihiin fiihim waxaa ku dhex jira rimaxun warmo ayaa ku dhex jira haddaynu tawkiidka inno oo qura a qaadanno waa caalimkiiyo sidii mutaradidka loola hadlay haddaynu tawkiidka inno iyo jumla lismiya qaadanno waa caalimkiiyo halkii munkirka la dhigay labaduba way ku banaan ka alla ka doonto ka dhig haddaba halka munkirka goormaa qofka la dhigaa adoon munkir ahayn goorma goorma sida munkirka lagula hadli karaa ma isweydiisay marka sida munkirka lagula hadlayo daa'iman waa markay kaa dul muuqato calaamad calaamadaha inkaarka ah ka midihi sida geeridii oo kale waxaa sida munkirka lagula hadlayaa marka qosol iyo lagaa helo iyo waxyaabo badan oo kale iyo cibaado xumo marka lagaa helaa sida munkirka lagula hadli ninkanina dagaal buu tegayaayo goobtay raggu isku helayeen isagoo jooga ayuu warankii gudbay gudubkaa waranka qolada luqadu laba siyoodba way ku macneeyaan maaha kitaabkeenini kitaab dee balaaqada rasmiga ha ah macneeya kitaabkeenini waa kitaab lamhila ardaygu yuuna ugu xisaabtamin inuu yahay kitaab lqawaacid qaacidada balaaqadu leedahay kitaab ad kaga hadli karta ma aha kitaabkeenini asal ahaan waa kitaabu lamila waa kitaab loogu talagalay dadku inay tusaalayaal badanna ku qaataan ayay wax kuwa kaa lamidana ay ka keeni karaan laakiin qaacidooyin waaweyn ma oo de kitaabtii qaacidooyinka waaweyneyd ma aha xataa wuxuu ku yidhi jaaa shaqiiqun caaridan rumxahu u fiirso dagaalka wuu joogaa warankana wuu gudbay kolkaa waran gudbidaa laba macnay ku macneeyeen qole waxay yidhaahdeen degtu sidaa u saaray saasuu usaaro sidii ushii oo kalu halkaas sidaa u dhigay qoladan balaaqada qayb kamidiina waxay idhahdeen meye halkaasuu sidaa u gudbay labadaa sidaa doonto ka dhig haddaad aragta nin waranka sidaa u haysta iyo haddaad aragta nin waranka halkaa intuu gudbay sidaa u haysta dagaal diyaar muu yahay goobtii dagaalkana hadda uu taagan yahay halkii raggu isku leynayeenna wuu joogaa ninkaasi waa nin inkirsan dadku la dagaalamaya inay hubaysan yihiin waayo hadduu aaminsan yahay inay dadkani hubaysan yihiin uu diyaargaroobi lahaa intuu intuu diyaargaroobu waranka diyaarsado qacanta midig ku qabsado ayuu is odhan lahaa haad ka hel kolkaasaad arki lahayd isagoo diyaargaroobay oo sidii wax wax tuurayoo kale iska dhigaya ayaad arki lahayd calaamadaa haddaba waranka uu degta saartay waa calaamad nin munkirihi uu leeyahay maadaama qofkaa caalimka ah calaamadaa munkirka laga helay war sida munkirka ha loola dhaqmo geeridaba ilaahay wuxuu inakum bada dalika lamayituun inoo yidhi calaamadii munkirkaa laynaga helaye qosol badan iyo inaad ka mashquusho aakhiradaadii iyo inaad ilowdaba waxyaabo badan oo kula gudboonaa iyo calaamad munkirkiiyaa lagaa hayaa jaaa shaqiiqun shaqiiq ayaa yimid caaridan isagoo gudbay rumxahu warankiisa isagoo gudbay ina banii camika war qoladana ad tihiin fiihim dhexdooda waxa ah rimaaxun warmo warwarmay haystaa nimanku iyo diyaargarow wa qaala tacaala alle ayaa yidhi yukhaatib isagoo la hadlaya munkirii waxdaaniyatihi waxdaaniyadiisa kuwii inkirsanaa wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun waa ilaah keliya wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun waa ilaah keliya aayaddani waxay la hadlaysay kuwa ilaahay waxdaaniyadiisa inkirsan kuwii saddexda boqol iyo lixdanka sana kacbada geeyey ayay aayaddu la hadlaysay maxaad u malaynaysaa markaa sidee loola hadlay wa ilaahukum ilaahu waaxid wax tawkiida meeshaa ma ku sheegan yahay may kuma sheeganaa wax tawkiidihii kuma sheeganaa maadaama oo tawkiid uuna meeshan ku sheeganayn wax tawkiidihii uuna ku sheeganayn wa wailaahukum ilaahun waaxid wax tawkiidihi una halkaa ku qornayn dadka lala hadlayaana ay munkirulwaxdaaniya yihiin waa maxay talow waa ninkii munkirka ahaa oo ayaa halkiisii la dhigay halkii ibtidaa'iga halkii khaaludihniga ayaa la dhigaya munkirkiibaa loola hadli sidii khaaludihniga loola hadlayay laakiin waa goorma waa marka meesha laga helo waa marka adiga agtaada ay yaaliin adilo haddaad ka fikirto aad si fudud ugu qanci lahayd adilaad haysataa haddaad ka fikirto si aad iyo aad u yar ayaad ugu qanci lahayd adiladaa ma u malaynaysaa markaa adilada intaa la eg ee agtaada taal ee haddaad ka fikirto aad ku qanci lahayd eedan ka fikirin markaa war in ka arkaagii wax kasoo qaad laga dhigi maayo inkaarkaagii sidii inkaar lag lagu isaabsan ma lagu tirsan maayo xataa culimada ijmaaca ka warranta marka fiqiga la joogo waxay ku odhanayaan waa lagu ijmaacay hadda rag khilaafay way jiraan rag khilaafay ayaa jiraan oo masaladaa si kale ka maray waxay odhanayaan ijmaaca qowlkiisa maaha muctam maaha mucted mucted maaha bay ku sababtu waa maxay haddii naskiiyoo cad aad si caadiya u garab marto qowlkaaga ma la tirsan la tirsan maayo qowlkaaga kolkaa waxay ka dhigan tahay haddii adiga oo munkira adilo agtaada laga helo hadaad ka fikiri lahayd inkaarku uu kaa tegi lahaa oo adiga dee fikirkaagii uni meesha uu ka baxay war inkaarkaagaa la tirin maayo khaaludiini sidiisii baa lagula hadlaya wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun waa ilaah keliya ilaahiinu waa ilaah keliya kolkaa ilaah keliya aabuda oo iska daaya sanamka badan tawkiid lama keenayo ilaahay baa aayad kale ku yidhi dalika alkitaabu laa rayba fiihi markii gaalada lala hadlayay laa rayba fiihi kitaabkan shaki kuma sugna eeg shakigii waa laga anfiyo laadani waa naafiya raybana waa maxay markaa waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum shaki yar iyo shaki weyn toona qur'aanka kuma sugna wax laga shaki oo sawka gaalo oo dhani ay ka shakiyeen gaaladu qur'aanka haday aaminsan yihiin miyayna qaateen soo mayna qaateen de shaki bay ka muujiyeen kolka waa maxay daliilka ay ku shakigoogu ku qotomo ayaan daliil ahayn ninka gaalkii hadduu kitaabka qur'aanka caqligiisa oo keliya ku eegi lahaa wax laga shakiyo ma noqdeen kolkaas shakigiisii maxaa laga soo qaadaya waxaan jirin baa laga soo qaadaya markaasaad odhanaysaa laa rayba fiihi shaki kuma dhex jiro adaan ka haddaad ka haddaad tidhaa qur-aanka waan ka shakisanahay adaan si caqliyaysan u eegin waad iska shi banaanun baad ka shakiday wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxid waa hal ilaah ilaahiinu waa hal ilaah bal fiirso waa munkirkiiyo sidii aya loola hadlay markaa sidii khaalu loola hadlay sababtuna waxa weeye inkaarkiisaan suurtagal ahayn haduu adilada kowniga ah waxaa la yidhaahdaa qofka muslimka ah waa in labada daliilba lagula hadlaa labada daliil waa inaad kula hadashaa daliilka aaya qur'aaniga ah ama aayaadka ah iyo daliilka kowniga ah labadaba waa lagula hadlaa laakiin gaal markaad diinta ugu yeedhayso aayad iyo xadiis ha kula hadlin sababtu waxa weeye aayaddan iyo xadiidkan ma aaminsanaa daliilka kawniga ah kula hadlaysaa daliilkii kawniga ahaa ayaad kula hadlaysaa kolkaa daliilkaa kawniga ah markaad ku qanciso ayaad kadib aayadihii uu aamino ayaad aayadaha u sharxaysaa waxa ay ka hadlayaan iyo qadiyadiiyo qodobka ay uga hadlayaan baad ku qancinaysaa waxaynu haynaa nambarka lixaad bal hadda aljahlu jahligu daarun dhibaatuu leeyahay jahligu dhib ayuu leeyahay jahligu dhib ayuu leeyahay oo yuu dhibayaa jahligu dee qofka jahliga le ayuu dhibayaa taquuluhu hadalkaa waxaad ku odhan liman yunkiru ninka inkiraya amase dafiraya darar aljahli jahligu dhibaataduu leeyahay aljahlu daarun ninkule jahligu dhibba male dhibba male ayaad ku odhanaysaa maxay jahligu dhib buu leeyahay de dad baa aaminsan inuuna jahligan aynu inagu waxbarashadan aynu ku jirnaaba inay eber tahay kolley yurubaaba kamida qaybo kamida niman maraykanka kamida u ololeeya waxaa la yidhaahdaa haddaad iminka nadka ku qorto waxaad ka heli mujtamac bilaa bal nadka ku qor mujtamac bilaa madaaris niman waxaa jira u ololeeya adduunyadu keliya waxay ku hagaagiin iskuuladu laga ilaaliya nimanka odhanayaa jira waar adduunyada ha lagala dagaalamo iskuulada iyo iyo madaariska un laga ilaaliyo waxay leeyihin mujtamac bilaa madaaris bal eh, haddaad ku qorto googlaha iminka markaaba waad helaysaa mujtamac bilaa madaaris niman gaala ah wataa kolkaa iyagaa u ololeheeya waxaad markaad eegta tidaa waa maxay qadiyadan iyo waxaan maxaa idinku kalifan waxay leeyihiin laydhka ninkii u horreeye ikhtiraacday arday saaqid iskuulka kari waayey buu ahaayo intuu iskaga tegey xagga farsamada gacanta u baydhay gaadhiga ninkii soo saaray wuxuu ahaa arday saaqid iskuulka intuu kari waayey isna farsamada gacanta u baydhay moobeelada kii soo saaray wuxuu ahaa nin de waxyaabahay keenayaan oo kale markaad eegto waxyaaba aadla yaabaysid weeyi kolka waxay ku leeyihiin labiyo toban sano ardayga iskuul lagu hayo war niyo mujtamac bilaa madaaris ardayda qofka farsamadii xagganun ha loo sameeyo bay ku leeyihiin kolkaa nimanka ah, hadaba ku baaqaya noocaa markaad la doodaysa maxaad samayn eeg jahligii inagu waxaynu qabnaa madaarista iyo iskuuladu waa meelii jahliga lagula dagaalamayay baynu qabnaa soocaynkaa maaha haddaba nimankaa markaad la doodayso maxaad odhan aljahlu daarun baad odhan war jahligu dhibaatuu leeyahay aljahlu daarun war jahligu dhibaatuu leeyahay haddaba dhibaatada jahliga miyay inkirsan yihiin haa way inkirsan yihiin maxaad ugu tawkiidin weydey markaa maxaad ugu tawkiidin weydey ilan aljahlu daarun baa tidhi jahligu waa dhib wax tawkiida umaadan gelinin sababta aad ugu tawkiidin weyday waxa weeye sababta aad ugu tawkiidin weyday adilo waxaa agtooda taala hadday ka fikiri lahaayeen jahligu inuu dhib yahay ay ku qanci lahaayeen si fudud albax carafnaa waxaynu soo barannay fi lbaabi saabiq baabka hore waxaan ku soo barannay ana almukhaadaba ninka mukhaadabkiihi in kana hadduu yahay khaaliya dihni min dihdigiisu uu maran yahay ulqiya ilayhi alkhabaru khabarka waa loo ilqeeyaa ama waa loo tuuraa hayra mu'akadin isagoon muakadba ahayn isagoon mu'akad ahayn la tawkiidinaynin wain kaana hadduu yahay mutaradidan hadduu yahay mid mutaradid ah oo shakisan fii madmuuni lkhabarna daaliban oo dalbaya macrifatahu inuu bartana xasuna wa wanaagsan tawkiiduhu lahu in loo tawkiidiyo wain kaana hadduu yahay munkiran mid inkirsanna wajaba waxa waajiba atawkiidu tawkiidkii wa ilqaau lkalaami iyo hadalka in loo soo ilqeeyo loo soo tuuro calaa haada nama dariiqan loogu soo tuuro huwa maa yaqtadiihi daahir waa siduna daahirku codsanayo waqad tuujad waxaa la helaya ictibaaraatun ictibaaraad tadcuu u yeedhaysa ilaa mukhaalafati hada daahir daahirkan in la khilaafo nashraxuhaa waan kuu sharxayaa fii ma yaati waa tajid waad heli almukhaataba ka lala hadlayo khaaliya dihni isagoo dihnigiisuba uu maran yahay min alxukmi xukunka uu ka maran yahay alkhaasi baalimiin aalimiinta khaaska ku ah wa kaana muqtada daahir wuxuu ahaa muqtada daahirku calaa haadaa sidan markaan eegno an yulqaa ilayhi lkhabar in khabarka loo tuuro hayra mu'akad isagoon la adkayn walaakina alaayata aayadda ashariifata jaaad waxay ku timid bitawkiidi tawkiid famaa sababu khuruujiha sababta ay uga baxday waa maxay haddaba can muqtada daahir sababta ay muqtada daahirkii uga baxday waa maxay asababu sababku waxa weeye ana allaha subxaanah ilaahay ha nasahnaaye lamaa nahaa nuuxa nuux markuu u diiday can mukhaadabatihi inuu la hadlay fii shani mukhaalifiihi dadkii khilaafsanaa arrimahooga dafacahu daalika arrinkaa ayaa dib ugu celiyey ilaa tadaluci inuu u hanqaltaago ilaa maa sayusiibuhum waxaa doona fanuzila lidalika sidaa darteed waxaa la dejiyey mansilata saa'ili nin saa'ile meeshii almutaradidi oo shikisan axukima calayhi miyaa lagu xukumay biliqraaq am la artalo ma la qarqinayaa mise lama qarqinayo waa su-aaluhu isweydiinayo fa ujiiba waxaa loogu jawaabay biqowlihi inahum muqraquun waa la qarqinaya tawkiidkiiba ha looga dhigay wakadalika kaa waxaa lamid a alxaalu xaalkaa lamida fi lmithaali tusaalihii athaani ee labaad faina almukhaaaba mukhaaabku khaaliy dihni khaali dihni waa nin dihnigiisu uu ka midhan yahay min alxukmi xukunkuu ka midhan yahay alladii xukunka tadamanahu uu sito masbuuqan qowluhu tacaala kioo lagala hormaray ina anafsa laamaarat bisuu gayra ana hada alxukma xukunkani lamaa kaana markuu noqday masbuuqan mid lagala sabqay bijumlatin ukhraa jumlo kale wahiya qowluhu tacaala wamaa ubari'u nafsii wahiy tushiiru waxay ishaaraysaa ilaa ana nafsa nafta maxkuumun in lagu xukumayo calayha dusheeda bishayin shay hayri maxbuub aan la jeclayn wamaa ubariu nafsii markaa tidhaa naftayda beri yeeli maayo kolley nafta xukun aan fiicnayn baa la siin doonaa talow naftu maxay samaysaa ma been bay sheegtaa maxay naftu dadka ugu sheegta waa maxay talow wuxuu doonayaa markaa inuu yidhaahdo wamaa ubariu nafsii markii laga horreysiiyey wahiya tushiir iyadoo ishaaraysa ilaa ana nafsa naftu maxkuumun calayha in lagu xukumayo bishayin shay in lagu xukumayo ayri maxbuubin aan la jeclayn hayri maxbuubin aan la jeclayn asbaxa almukhaadabu mukhaadabkii wuxuu noqday mustashrifan mid u hanqaltaagaya mutadallican oo u hanqaltaagaya ilaa nawci hada alxukm xukunkaasi noocii uu lahaa fa nuzila waxaa la dejiyey min jli fanuzila waxaa la dejiyey min ajli dalika arrinkaa dartii mansilata daalib nin daaliba oo saa'il ah meeshii almutaradidi u shikihayo wa ulqiya ilayhi alkhabaru khabarkiina waa loo soo tuuray mu'akadan kioo la adkaynayo undur waxaad eegtaa haddaba ila almithaali thaali tusaalaha saddexaad eeg tusaalaha saddexaad tajid lmukhaadabiin dadka waxaad arkaysaa hayru munkiriin iyagoon inkirsanaynba alxukma xukunka aladii xukunka tadamanahu qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu dimnistay uma inakum bacda dalika lamayituun fama sababu sababtu waa maxay idan hadaa fi ilqaa'i lkhabar khabarka markii la ilqeeyey ilayhi muakadan kii oo la adkaynayo welibana asababu waxa weeye duhuuru amaaraati linkaar amaaradihii calaamadihii dafiraada ayaa calayhim dushooda ka muuqata fa ina gaflatahum gafladooda can lagaga jiro waa cadamu isticdaadihim iyo diyaargarow la-aanta lahu mowdka aan loo soo diyaargaroobin bilcamali saalix aan loogu soo diyaargaroobin camalka wanaagsan yucadaani waxaa lagu tirinayaa min calaamaati linkaar baa lagu tirinayaa calaamaat linkaarka calaamadaha inkaarka iyo dafiraada keena wa min ajli dalika sidaa darteed nuziluu waxaa la dejiyey mansilat almunkiriin baa la dejiyey dad munkiriin ah mansiladood iyo derajadood wa ulqiya ilayhim waxaa loo tuuray alkhabaru warkii mu'akadan kii oo la adkaynayo bimu'akidayni laba mu'akid wa kadalika alxaalu xaalku waa saasoo kale fii qowli xajal binu nadla fa ina shaqiiqan shaqiiqa uu gabayga u tirinayaa laa yunkiru ma inkirsana rimaxa bani camihi ilmaadeeradii inay warmasitaan walaakina majii'ahu imaatinkiisa caaridan rumxa isagoo waranka degta saartay min gayri tahayu'in aan u soo diyaargaroobin lilqitaali qitaal wala isticdaadin lahu isticdaadna aan u qabin daliilun wuxuu daliilu yahay calaa cadami ikhtiraaihi inuuna danaynayn ama u aabba yeelaynin wa calaa annahu yactaqid inuu caqiidaynayo ana bani camihi ilmaadeeradii cuslun inay bilaahub yihiin laa silaaxa macahum silaaxna falidaalika sidaa darteed unzila waxaa la dejiyey markaa falidaalika unzila waxaa la dejiyey mansilata almunkiriin dadka munkiriinta a meeshooda ayaa la dejiyey faukida lahu lkhabaru khabarkii ayaa loo adkeeyey wa khuuiba waxaana lagula khiaabtamay khiaaba almunkari nin munkira sida loola khiaabtamo faqiila lahu waxaana lagu yidhi ina banii camika ilmaadeeradaa fiihim rimaaxun warma ayaa dhexdooda ah undur waxaad sii eegtaa ila lmithaali alkhaamis nambarka shanaad taraa waxaad arkaysaa ana allaha subxaanah ilaahay yukhaatibu inuu la hadlayo almunkiriina dadka munkiriinta ah aladiina kuwaasoo yajxaduuna dafiraya waxdaaniyatahu waxdaaniyadiisa walaakinahu alqaa ilayhim wuxuu u tuuray alkhabara khabarkii khaaliyan isagoo ka maran min atawkiidi tawkiidka kamaa yulqaa sida loogu tuuro kamaa yulqaa ligayri lmunkiriin sidii kayrulmunkiriintaba loogu tuurayey fa qaala wuxuuna alla yidhi wailaahukum ilaahiinu ilaahun waaxid waa ilaah keliya famaa wajhu dalika arrinkaa wejkiisu waa maxay alwajhu wejka ku jira waxa weeye ana bayna aydii haaulaa kuwa hortooda waxa yaala min albaraahiini adilada alsaadicati iftiimaysa waalxujaji iyo xujooyinka alqaaicati wax kala jaraya maa shay baa yaala low ta'ammaluuhu hadday ka fikiraan lawajaduu fiihi ay heli lahaayeen nihaayat aliqnaac qancinta heerkii ugu dambaysay waxay ka heli lahaayeen ayaa hortooda yaal adilada kawniga ah oo keliya ayaa ku filan saasuu ilaahay u yidhi wa ilaahukum ilaahu waaxid ilaah keliya ayaa ad leedihiin ilaahiinu waa ilaah keliya ilaahaa qura caabuda markaa adilada kawniga ah ee loo baahan yahay inay eegaan ama ay ka fikiraan koonkaa ka mida guriganaa ka mida ilaahay soo guri inooma dhisin aad u ballaadhan ma ka fikirtay guriganaan joogno bal gurigani intuu leegyahay guri aad iyo aad u ballaadhan oo ummaddu intay dooni hala egaatee qaadaya inagu waxaynu la yaabnaa masaajidda hargeysa ku yaallaynu nidhah waa masaajid weyn baa la dhisay dhaqaale intaa leeg baa loo ururiyey war bal ilaahay dhisay ka warran dunidan ilaahay dhisay ka warran ma inaad ka fikirta miyayna ahayn waa guri caadiya soo gurigu sadxi iyo sakfi ma leh arkaynin maxaa inaga sarreeya cirkii muna inaga sirrayn maxaa kaa hooseeya halkii yaraydood seexanaysa iyo dhulkii sawkan kaa hooseeya maaha ilaahay kuu goglay cerkiisa kan lagaa sarraysiiyey maan biyo laguu gelinin soo guryaha laguma qiimeeyo gurigu biyo maleeya isuma tidhaa ilahay horta muuna koomkan biyo inoo gelinin badahan iyo webiyadan iyo dooxyadan iyo ceelashan iyo waxaan isagu biyo laynoo geliyey guriga ma aha ma ka fikirtay guriga soo ma tidhaahdid laydh ma leeyahay ilaahay laydh muna inoogu xidhin gurigana aaway laydhkii ma xagganaan horta laydhka gashanaa mise xaggan arguriubka xaggee laga soo laadlaadiyaa ilahay cadeedda xagguu inoo geliyey ilan dhulka wuu dhex marin karaya ilahay cadeedda eh ilaahay dhulka inooma dhex marin laakiin caqligaagaa garanaya in laydku xaggan ku haboon yahay ilaahayna waa xakiimo shay kastibaalku ku haboon yahay buu dhigaa kolkaa laydh baa laguu geliyey laydhkaa ku dul maraya laga yaabaa inaad mararka qaar ku fikirto waan seexanayaayo laydhka kuma seexdo soo iskama baktiisid ilaahay munay naga baktiinin cadeeddii xaggay tagtay way dhacday ha waa la eeg ilaahay cilmiyadiisa dadku waad dhici kartaa dadka qaar way ku fikiri karaan qof ma dhici kartaa qof odhanaya ha aanu siiro waadkaan ku seexdaa laydhka yar baan shitaa ilaahay dayax buu kusoo saaraya haddaad tahay dadka dayaxaa iskaga seexadee haddii hadaba ninka gaalki ihi uu koonkan eego bal ilaahay koonkan iyo gurigan uu dhisay eeg hadduu koonkan eego adilo qancise ma ka helaya mise kama helayo wuu ka helaya adilo qancise uu ka helaya bal dhulka inta buurta ah oo keliya eeg inta banaanka oo ah keliya eeg adilo ku qancisa xaaji waad ka helaysaa sidaa darteed nin kaste oo munkir ah waxaa loola hadlayaa sidii kayrulmunkira ninka ilaahay waxdaaniyadiisa inkira koonkaasaa kaaga filan wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa anahu lwaaxidu kolka waa laga soo gaabsanaya wa ilaahukum ilaahun waaxid tawkiid ma jiro koonkaa lagu odhanaya dee koonka eega koonkanun eeg wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxid waa ilaah qura ilaah qura laguu tawkiidin maayo koonkaa laguu daayey famaa wajhu dalika arrinkaa wejkiisu waa maxay alwajhu wejka ku jiraa waxa weeye ana bayna aydi haula kuwaa hortooda waxa yaala min albaraahiini xagga adilada asaatica aadka ubaxaysa baxaysa waalxujaji iyo xujooyinka alqaatica wax kala jaraya maa low ta'ammaluhu waay hadday shayaad maa shay baa yaala low taammaluuhu hadday ka fikiri lahaayeen lawajaduu fiihi ay ka heli lahaayeen nihaayat aliqnaac walidaalika sidaa darteed lam yuqim illaahu ilaahay uma keenin lihada alinkaar ama lam yuqim illaahu ilaahay ma taagin lihada alinkaar inkaarkan wasnan wax wasana uma taagin walam yactada bihi mana tirsanin ilaahay fii tawjiihi alkhitaabi ilayhi markii khitaabka lagu soo wajahayay waxa aayirun la yidhi wailaahukum ilaahun waaxid wakadalika alxaal xaalkuna waa saas oo kale fi lmithaali akhiir tusaalaha ugu dambeeya faina lada lmukhaaabi dadka mukhaaabiinta ee hadlaya agtooda waxaa ah faina lada lmukhaaabiin dadka mukhaaabiinta ah waxaa agtooda abuu ah ku leeyahay faina lada lmukhaabi min adalaa-ili daliilada calaa darari ljahli jahliga dhibaatadiisa sheegaya maa shay low ta'amalahu hadduu ka fikiro lartadaca uu ka hadhi lahaa can inkaarihi walidaalika ulqiya ilayhi alkhabar khabarka waa loo tuurayaa khaaliyan min atawkiid isagoo maxay ka maran isagoo tawkiidkii ka maran alqawaacid idaa ulqiya alkhabaru khabarka marka la ilqeeyo khaaliyan isagoo ka maran min atawkiidi tawkiidka marka isagoo ka maran likhaalidihni marka loo loo ilqeeyo wa mu'akadan kii oo la adkaynayo istixsaanan lisaa'ili lmutaradid loo adkeeyo wa muakadan kii oo la adkaynayo wujuuban lilmunkir loo adkeeyo kaana dalika alkhabaru khabarkaasi wuxuu noqonay iyo tawkiid khabarkaasi jaariyan mid ku socda calaa muqtada daahir muqtada daahirkiiyo sidii lagaaga baahnaa ayuu ku socdaa warkaasi markaa waqad yejri wuu iman karaa ama wuu socon karaa alkhabaru warku calaa khilaafi maa kii si khilaafsan yaqtadiihi daahiru daahirku uu dalbayey lictibaaraatin ictibaarooyin yalxaduhaa uu milicsanayo almutakalimu mutakalimku wa min dalika kaa waxaa kamida maa yati an yunazla waa in la dejiyo khaalidihni ninka khaalidihniga ee maskaxdiisu ay maran tahay mansilata saa'il baa la dejinaya almutaradid ida taqadama markuu hormaro fi kalaami kalaamka maa yushiir wax ishaaraya ilaa xukmi khabr xukunka khabarku wuxuu yahay maa yushiir ilaa xukmi khabr halkaa ilaa xukmi khabr yidhi waxaa ka wacnaa inuu yidhaha maa yushiir ilaa nawci اkhabr cid noocuu yidhi ma jirto soo ma okay ilaa nawci lkhabar baa ka wacan halkaas oo kale waayo noocii khabarka waa la tilmaamay laakiin waxaan la sii kala garanaynin anwaacdii uu sii kala noqonayay noocaasi sidan lafteeda kuma qabsan karno ilaa xukmi lkhabar haddaad tidhaa waxay noqonaysaa in lagu xukumay shay shaygaa lagu xukumayna sidiisa dee waa kale marka lagu xukumo wanaag oo kale marka lagu xukumo aduu noocna waa la karaa xukunkaa u daah khaaa laguma xukun karo erigaa xukumehe an yujcala waa in laga dhigo kayrulmunkiri ka aan munkirka ahayn hadda waa laba qof hayrulmunkirkaasi labada qof ma xasuusantihiin waa ibtidaa'igii iyo saa'ilkii an yujcala hayrulmunkiri waa in laga dhigo kalmunkir liuhuuri amaaraati linkaar calaamadihii inkaarkoo ka muuqda calayhi dushiisa an yujcala almunkiru munkirka waa in laga dhigo ka hayri lmunkir oo labadii kale ah in kaana ladayhi agtiisa hadday yihiin dalaa'il wa shawaahid iyo shawaahid low taamalahaa hadduu ka fikiri lahaa oo keliya lartadaca uu ka hadhi lahaa can inkaarihi bayin waxaad caddaysaa wajha khuruuji khabr khabarku sababtuu uga baxay can muqtada daahir fi ma yaati qaala allahu tacaala yaa ayuha annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka yaaba ina zalzalata saacati saacadda gariirkeega iyo gilgilashadeedu shayun cadiim waa shay aad u weyne haddaba ina zalzalata saacati shayun cadiim markaynu soo maxaa imnada halkaa loo keenay tawkiidka maxaa loogu hal tawkiid loogu daray waxaa lala hadlayaa maxay yaa ayuha الnaasu itaquu rabbakum ina zalzalaةa saacati shayءu cadiim dad saacaddaba ka shikisan ayaa lala hadlayaa sidaad arkayso horta asalka hadalkani wuxuu ahaa khaaludihni tawkiidna in laga daayay ahayd hal tawkiid baa laga loo geliyey sidii dadkii shikisnaa ayaa loola hadlay sababtu waxa weeye amaarado ayaa inaga dul muuqda calaamado ayaa inaga dul muuqda calaamadahaas inaga dul muuqda waxay tilmaamayaan inaynaan yaqiinba u hayninba waa dulmigan uu qofku samaynayo iyo ee u shaqaysi la-aanta una aakhiradiisii u shaqaysanaynin iyo calaamadaha weeye yaa ayuha nnaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka yaaba oo ka baqa ina zalzalata saacati saacadda gariirkeega iyo gilgilashadeedu shayun un cadiim waa shay weyne khaaludihnigiioo halkii saa'ilka la dhigay weeyaan hal tawkiid baana lagu daray ina bira alwaalidayni labada waalidood biri u la waajibun waa waajib labadaada waalid inaad biri iyo wanaag u waa maxay waa waajib yaad kula hadli taquuluhu waxaad ku odhan liman yuiicu waalidayhi liman laa yuiicu halkaa laa baan doonaya lagu daro culima halkaa ka warrama liman laa yuiicu anikaygu liman yuiicu buu liman laa yuiicu kaaguu ku daray maaha maa sha allah okay kitaabkii yare ayna sixi jiray baa halkan inaga saxay oo laa yuiicu ina yidhi waa iskaga darsada waayo suurtagal maaha ma ogtahay liman yuiicu in la yidha liman laa yuiicu in la yidhaa weeyi ina bira alwaalideyn dabcaddaa yar hailaawina ee sheekh maxamed sito aad bay runtii mar kasta aan keenno iyadu way saxaysaa ma ogtahay taquulu ina bira alwaalidayni labada waalid oo biri loo sameeyaa lawaajibun waajib weeye taquulu waxaad ku odhan liman laa yuiicu waalidayhi ka aan waalidkiisa adeecaynin liman laa yuiicu kolkaa ninka aan waalidkiisa adeecaynin markaad ku tidhaa ina bira alwaalidayni lawaajib sidii munkirkaadu la hadashay sow ha calaamadaha ka dul muuqda munkir ka dhigaya waalid adeec la-aanta ayaa ayaa calaamad ah kutusaysa inuuna ninkani waajibba ka aaminsanayna in allaha ilaahay lamudalicun wuu daalacanayaa calaa afcaali lcibaad addoommaha ficiladooda wuu daalacanaya hadalka ayaad ku odhan taquuluhu waxaad ku odhan liman yadlimu nnaasa dadka ka dulmiyaya bigayri xaqin xaq la'aan dadka qof dulmiyaya markaad aragto xaq la'aan waxaad ku odhanaysaa ina allaha lamudalicun calaa afcaali lcibaad tawkiidka ku jiraa waa imise markaa laba tawkiid ayaa laamka haddaba ninkan sidii ula hadashay laakiin munkirba ma ahayn sababtuna waxa weeyi calaamadan dulmiga ah ee dadka uu ku samaynayo ayaa calaamad ku tusaysa inuuna ilaahay la socon inuu ninkani aaminsan yahay ah allahu mawjuud ilaahay waa mawjuud oo wuu jiraa wuuna jiri doonaa weligiina wuu jiray allahu mawjuud taquulu daalika arrinka waxaad ku odhan liman yunkiru ka inkiraya wujuud alilaah ilaahayba inuu jiro dee nimankan gaalada ah ee inta badan iska maadiga qaarkood ay u badan yihiin qaar baa aaminsan wixii jiraba waa la arkaaye na tus wixii jira caalam alislaami way ka soo dhacday xataa wadaadada iyagoo kula doodaya wixii jira waa la arkaaye na tusa allahu mawjuud baad ka odhanaysa hadda waa kii inkaarsanaaba ee dafirayeyba ilaahay inuu jiro maxaad ugu tawkiidin maxaad ugu tawkiidin weyday waxaad ugu tawkiidin weyday adilo iyo amaarado ayaa agtiisa yaala haduu eegi lahaa uu ka reebtoomi lahaa inkaarkiisa tamriinaad layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa wajha khuruuji lkhabar khabarku sababtu uga baxay can muqtada daahir fi kuli mihaali min alamhilati taaliya qaala tacaala wasalli calayhim nimankaa u ducee inna salaataka ducadaadu sakanu lahum naxariis ay deganaansha ayay u tahaye ina salaataka sakanu lahum sidee loola hadlay hadalka ah? sidee loola hadlay sidii mutaradidka ayaa loola hadlay hal tawkiid baa la geliyey qul waxaad tidhaha nebi maxamedow huwa shanigu allahu axad ilaahay inuu keli yahay weeye allahu samad ilaahayna inuu samad yahay mid loola qasto umuurta inuu yahay weeye sidee loola hadlay halkaana sidee baa loola hadlay sidii khaaludiiniga waxdaaniyadan ilaahayna dadkii aan qirayn baa lala hadlayaa qul waxaa tidhaa nebi maxamed oo reemakaadka aad ku tidhaa huwa allahu axad allahu samad isagoo munkira haddana sidii khaaludihniga loola hadlay waayo adila agtiisa taaladee hadduu eegi lahaa ilahay waxdaaniyadiisa uu ku qanci lahaa ina alfaraaqa qofku waktigu faaruqa yuhuna camalka hayn lamafsadatun arrimihiisa khatar bay ku hayaan way fasahaadiyaan taquuluhu waxaad odhan liman yacrifu dalika arrinkaa ninka garanaya walaakin yakrahu lcamal shaqada nacaya maxaad kolkaas ka dhigtay sidii mutaradidkii waayo shaqadan uuna qabanaynin nacayo ayaa amaarad ah keenaysa in ninkaa hal tawkiid loogu daro ugu yaraan oo de laba tawkiid in loogu daro de calaamad inkaara laga dhigo alcilmu naaficun cilmigu faa leeyahay taquulu dalika arrinkaa waxaad ku odhan liman yunkiru cidda inkiraysa faa'idat alculuum cilmigu inuu faa'iide leeyahay dadka dafiraya ayaa alcilmu naaficun loola hadlaa qala abu ayib ninkii la odhan jirayna wuxuu yidhi trfq أyha اlmawlى عlayhim faina الrifqa biاljaani citaab tarafaq u naxariiso ayuha almawlaa mawlahano u naxariiso alayhim kuwan dushooda faina arifqa dhimrinta biljaani dembiilaha loo dhimriya citaabun iyadaaba canaana dambiilaha haddaad u naxariisato naxariista lafteedaaba canaana buu ku leeyahay tarafaq u dhimri ayuha almawla ninkan sayidka ah u dhimri calayhim kuwan dushooda fa ina arifqa dhimrinta biljaani dembiilaha loo dhimriyaa ama dhagarqabaha loo dhimriyaa citaabun iyadaaba canaana fa ina arifqa biljaani citaabun ka waran sidee baa loola hadlay sidii saa'il ka waayo hadalkan hore tarafaq ayuha almawla alayhim u dhimri ayaa ku odhanaysa wartalow ninkani muxuu ahaa sid ninkani muxuu galay markaasuu jaani inuu yahay buu kuu tilmaamaya markaasuu haddana rifqiguna inuu canaanta ku jiro ayuu ku sheegaya layliska labaad haati waxaad keentaa mihaaleyni laba tusaale oo yakuunu lkhabaru khabarku uu noqonayo fii kulli minhumaa mid kaste oo kamida mu'akadan mid la adkeeyey istixsaanan wanaag wajaariyan mid ku socda calaa khilaafi muqtada daahir washraxi sabab fii kulli min almihaalayn waa kitaabkaa kaaga shaqeeye kitaabka u doono ka labaad namberkiisa labaad haati mihaalayni laba tusaale keen yakuunu lkhabaru khabarku uu noqdo fii kullin minhumaa mu'akadan mid la adkaynayo wujuuban waajibnimo wa khaarijan mid ka baxaya can muqtada daahir washrax waxaanad sharaxdaa wajha tawkiid fii kullin min almihaalayn wejka tawkiidka labada tusaale mid kastoo ka mid a haati waxaad keentaa miaalayni laba tusaale oo yakuunu lkhabaru khabarku uu noqonayo fii kullin minhumaa mid kaste khaaliyan mid ka madhan min atawkiid wa khaarijan mid ka baxaya can muqtada daahir washrax waxaanad sharaxdaa wajha alkhuruuj wejka uu uga baxay fii kullin min almihaalayn labada tusaale mid kastaoo ka mida ishrax waxaad sharaxdaa qowla cantara wabayin wajha tawkiidi lkhabari fiihi lilaahi eh, daru bani cabsin laqad nasluu min alakaarimi ma qad tansil اlcarabu lilahi daru bani cabsin laqad nasluu min alakaarimi ma qad tansilu lcarabu lilaahi ilaahay unbaa iska leh daru bani cabsin nimanka ree bani cabsi caanihii ay ku koreen waa tacajub alla anqarkoogu alla dambarkay cabbeen wanaagsana caanihii lagu anqariyey baa wanaagsanaa lilaahi daru bani cabsin cantanoo reerkooga ammaanaya waxba la moodaa aada uma badnaan jirine aada uma ammaani jirin reerkooga sababtuna waxay ahayd dee aabihii baa ka dhaartay markii hore gebagabadiina soo ceshaday u soo ceshaday hooyadiina xabashiyad bay ahayd lilaahi ilaahay uunbaa iskale daru bani cabsin alla reerkaasi dambarkii iyo caanihii lagu anqariyey wanaagsanaaye alla raganimo badnaaye qofka marka raganimadiisa lala yaabo ayaa la yidhaahdaa alla ilaahay caanihii lagu anqariyey baa yaab dambarkii uu hooyadii ka cabay baa khatar ahaa laqad nasaluu waxay dhaleen reerkaasi min alakaarimi dadka sharafta le marka la eego maa qatansilu lcarabu carabi waxay dhalaysay bay dhaleen war dadka waxa sharafta marka la eego akaarimta marka la eego waxay carabi dhali jirtay bay dhaleen buu yidhi wixii carab looga bartay unbay reerkaasi la yimaadeen hadaba tawkiidyada ku jira wuu kuu muuqdaa kolley imikaba waxaad arkaysaa lilaahi daru bani cabsin tacajubkan waad haysaa alla reerku qaalisanaa weeyi alla reerka yaa badanaa caanihii lagu anqariyey weeyi laqad nasaluu laamkii iyo qadii durtaba haysaa adaa insha allah kasii shaqayn doona halkaa waxaa inagaga dhammaaday kitaabkeennan macaaniga ihela ka kooban yahay waxaynu u qaybinay maalintii koowaad ee macaaniga bilaabaynay khabar iyo inshaynu u qaybinay halkaa maxaa inagaga dhamaaday markaa khabarkii baa inaga dhamaaday waxaynu bilaabaynaa inshihii baynu bilaabaynaa qaybtii inshaha ayaynu bilaabaynaa qaybtaa inshaha bal hadda ila eg alinshaa inshaha markaynu doonayno inaynu bilowno inshuhu waa waxaan idinku idhi runna male beenna male qaybo badanna wuu ku yimaadaa amarka oo dhani waa inshe nahyiga oo dhani waa inshe su-aaloo dhani waa inshe eeg waxyaaba tacajubku xataa inshuhu ku jiraa qaybo ka midihi kolkaa waxa weeyaan waxaad ogaanaysaa inshuhu wuu iska noociyo badan yahay waynu arki doonaa biidn illah alinsha taqsiimuhu waxaa loo qaybinayaa ilaa alabiyin mid alabiya ah. waayri alabiyin iyo midaan alabi ahayn baa loo qaybin inshaha alabi iyo hayru alabi labadaba almila tusaalayaasha aynu hayno axibba la jeclow ligayrika hayrkaa maa tuxibu linafsika naftaada waxaad la jeceshahay aaway inshaha halkaa ku qorani axibba la jeclow mayna amar ahayn amar oo dhani waa inshidee waynu baadhi doonaa amarka oo kolley waxaa laga baadhi doonaa qolooyinkan luqaddu waxay ku barayaan iminka balaaqadu waxa amarkaabaa lagu barayaa iyo inuuna run iyo been lahayn baa lagu barayaa iyo inay ambiyadu isku khilaafi karaan baa lagu barayaa eeg hadday ambiyadu isku khilaafaan ceebi kama imanayso laakiin shayga khabarka alla iskuma khilaafi karo kolkaa dalaalada amarka qoladan balaaqadu way ka hadlaan laakiin martibay ku tahay usuulu fiqhiga soo maydaan arag dee kolley arday tafsiir dhiganaya waxaa la yidhaha waxaa daruuri u ah inuu balaaqo yaqaan ragga qaarkood way fogeeyeenba arday aan aan balaaqo aqoon oo tafsiir dhigta aad bay u fogeeyeen runtii luqa alcarabiya hadduu ardaygu uuna aqoonu lahayn uu haddana barto asmaci muxuu lahaa xadiidkii rasuulkaan uga baqayaabuu lahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar kolkaa inuu xadiidkaas oo galaan aad uga baqayaabuu lahaa waayo waxa weye qofkiiyoon dhisnayn oon luqadiisii dhisnayn ayaa odhanaya ilaahay baa sidan yidhi iyo rasuulkaa sidan yidhi calayhi salaatu wasalaam u fiirsa bal waxaynu eegi doonaa markaa qaybta usuulu fiqhigu waxay daruuri u tahay fiqhiga marka la joogo arday fiqhi baranayoon usuulu fiqhi lahayn sheekh waxa weeyaan waa warkiisu ma cadda warkiisu ma cadda kolkaa amarkan waxaynu ku qiimayn doonaa fiqhiga marka la baranayo ama usuulu fiqhiga amarka horta dalaaladiisu waa maxay takraar inay faa'iideyso wuxuu ku tusayaa waajib inuu yahay maxaanku dhaha fawri inuu yahay qadaayaadka laga hadlo ayay kamid tahay dee uu kutusi doono adigu imika camarnimo u baro kolka camarkii markuu aayad qur-aana galo ama uu xadii kaa galo xadiikaasi amar baa ku jira lagu yidhaa qaybtii usuulkaad ayaad ula tegi doontaa qaybtaa usuulkaad odhan doontaa talow amarkaasi ma degdeg baa oo haddii wax lagu amro degdeg baan u fuliyaa miya talow ma takraarbaa maan ku celceliyaa mise marbaa igaga filan talow ma waajibbaa mise waa sunne shayga lay amraa muxuu noqonayaa kolka qaybtaasaa kuu qaadi doonta kolley axiba la jeclow liayrika ayrka ah maa tuxibu linafsika naftaada waxaad la jeceshahay axiba liayrika maa tuxibu linafsik waa inshe waayo run iyo been male waabaa amar dee min kalaami xasan waxaa kamid ahaa radia alaahu canhu ilaa haka raalli ahaadee laa tatlub ha ka codsan min aljazaai xagga abaalka ilaa biqadri maa sanacta waxaad samaysay waxaan qiyaastiisa dhannayn haddaad ka waran camalkaaguna uu yar yahay abaalka aad rabtaane wax weyn uu yahay camalkaaga caqli maaha abaalka aad raadinayso iyo ajriga aad raadinaysaa waa inuu camalkaaga ku qiyaasnaadaa laa tatlub min aljazaai ila biqadri maa sanacta yaa haddaba inshaa laa tatlub waayo waa nahyiba waa wax laguu diidayo nahyio dhani run iyo beentoona ma wa qaala abu ayib wuxuu yihi almaa lisayfi dawlat lyawma caatiban fadaahu lwaramda suyuufi alaa maa lisayfi dowl sayfu dowle maxaa ku dhacay alyawma maanta caatiban waxbuu canaananayaae eh. sayfu dowle maanta maxaa ku dhacay sawka canaan la imanaya fadaahu lwaraa ilaahay waxaan uga baryaynaa in makhluuq oo dhan lagu furto fadaahu lwaraa ilaahay waxaan uga baryaynaa in makhluuqa oo dhan lagu furto amda siyuufi seefaha isagaa ugu ab badnaa madaariban xagga ku dhicidda iyo garaaca marka cadowga lagu garaacayo seefta ugu afka badan in cadowga reebin isagay ahayd buu yidhi alaa maa lisayfi dawla sayfu dawle maxaa ku dhacay alyawma maanta caatiban wuu canaananayaaye canaan buu wadaaye fadaahu lwaraa makhluuq oo dhan ilaahay idankii ha lagu furto amda suyuuf buu ahaa seefaha ka ugu afka badan madaaliban xagga garaaca cadowga la garaacayo waxaynu uga soconnaa fadaahu lwaraa waa inshe fadaahu lwaraa waayo waa duco ducadoo dhan baa insha markaad leedahay raximahu llah markaad leedahay raximahu llah waa maxay macnihiisu ninka dhintay markaad raximahullah ku leedahay waa maxay horta raximahullah macniheegu allah naxariista soma nidhaa laakiin muna ficilku ficil maadi ahayn raximahullah haddaad macnayso ood naxwiilo tahay maadan ku macnaynayn raximahullah ilaahay baa u naxariistay beri hore yaa og inuu ilaahay unaxariistay iyo in kale sala allahu alayhi wasalam ka waran sala alayhi wasalam iyuuna ficil ahayn labaduba maadiya waa laba ficil oo labaduba maadiya inta badan qoladeenna eh, salaadayna tukiso kale waa inay iska ilaaliyaan aad waxay u sameeyaan taraawiixdao kale waad arki doontiin ama qunuudyada oo kale waxay odhanayaan sala allahu alayhi wasalim baad arkaysaa iyagoo le wasalim waxaad arkaysaa qaarna iyagoo le allahuma salli allaahuma salli alayhi wasalam wasalam eg halka hore salli bay soo yidhahdeen halka dambena wasalam bay yidhahdeen sheekh ma leedahay ma is qabanaysaa may qabanayso kolley waa waa laga yaabaaba wasliga iyo fasliga kutubta kale balaaqadu way kaga warrami doonaan laakiin kenani kaga warrami maayo kenani dee macaanigiisu aad buu yar yahay kitaabkeenna nimankan eh, nimankan masaarida ee runtii iminka la odhan karo iyagaa balaaqada ugu wacanba way dileen macaaniga anigu sidaan u haysto waxaan eegay malaha toban kitaab wax ka badan ay qoreen baan eegay macaanigoogu waa dhowr waraaqood kolkaa waxa keliya ay ka hadlaan waa badiica iyo bayaanka macaanigu waa kitaabka keliya qur-aanka xidhiidhka la leh kolkaa in kitaabkaa labada isaga mubasad laga dhigo ayay ahayd haddaba fadaahu lwara waxa weeyaan maxay waa duco duco oo dhan baa iyaduna inshaa duco oo dhan baa fadaahu lwara wa qaala xasaan binu haabit wuxuu layta shicrii wa layta dayra tukhbiruunii ma kaana bayna caliyin wabni cafaana yaa layta shicri alla dareenkaygow walayta dayra tuhbirunii alla miyay shimbiruhu iiga warramaan maa kaana wixii ahaa bayna caliyin cali iyo wabni cafaan cali iyo ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan wixii u dhexeeyey shimbiruhu miyay iiga warramaan ya layta shiirii walayta dayra tuhbirunii ma kaana bayna caliyin wabni cafaana yaa layta shicrii alla dareenkaygow walayta tayra alla shimbiruhu tukhbirunii miyay iiga waramaan maa kaana bayna caliyin wabni cafaan labadaas saxaabi wixii u dhexeeyey maa la iga warramo dee dagaalkii xarbuljamel eh, ma garanaysiin waxaa laba laba laba ari laba fikradood oo kala duwan baa la ysla dhaafay cali radia allaahu canhu qoladii cuhmaan dishay in lagu degdego ma doonayno in arrinka la hubsado ayuu doonayey qoladii kalena waxay yidhaahdeenuun war macalmacaliyow maxaad u jeedaa ma kuwii cusmaan dilay baan eeganaa hadda waa in la keenaa waa in la helaa kolkaa qolaa moodayba inuu cali uuna ku qanacsanayn dadkii cusmaan dilay in la qabto dad baa sidaa mooday laakiin runtii beri buu ka ahaa cali kuma qanacsanayn wuu ku qanacsanaa lama odhanaye oo uu la socday lama odhan karo arrinkaa dhinac buu ka ahaa lama odhan karo xasaan binu thaabit saxaabi buu ahaaye kolkaa qadiyadaasoo runtii dee saxaabo waaweyn ay ku kala jabeen saxaabo waaweyne ay ku kala jabeen ayuu leeyahay markaa yaa layta shicri alla dareenkaygo walayta tayra tuhbirunii alla shimbiruhu may iiga warramaan maa kaana bayna caliyin wabni cafaan cali iyo ibnu cafaan wixii dhexdooda yaalay waa inshi hadalkani waayo laytadu sow tamani ma aha tamani oo dhan baa inshaa wa qaala abu ayib wuxuu yidhi yaa man yacizu calayna an nufaariqahum وجداننا كل شيء بعدكم عدم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم يا من يعز kuwa iziga uu nagu leeyahay kuu nagu adag yahay izi yaa man yacizu calaynaa kuwa uu nagu adag yahay an nufaariqahum inaanu ka tagnow kuwa ay nagu adag tahay inaanu ka tagnow wijdaanunaa helidda yada kula shayin shay kaste aan hello bacdakum dabadiin cadamun waa waxba la-aan idinka haddaanu idin weyno wax kastoon dabadiin hellaa waxba noo tari maayo yaa man yacizu kuwa uu adag yahay calaynaa annaga dushayada an nufaariqahum inaanu faaruqnow wijdaanunaa helidda yada kula bacdakum idinka dabadiin cadamun waa waxba la-aan yaa man yaa inshaa yaa man nidaha ka warrama niddo oo dhani insha weeyaan run iyo been male simata bnu cabdillaahi alqushayri wuxuu yidhi binafsihi iyo tilka alardu ma adyaba aruba wama axsana almusda fawalmutarabaca wuxuu yidhi binafsii maa adyab aruba alla taagiisu udgoona buu yidhi aruba waa taaga maa adyab aruba alla taagiisu udgoona wamaa axsana almusdaaf war meesha waktiga xagaagiiyo loo xagaabaxaano wanaagsana walmutarabaca ee loo tago almusdaaf waa meesha sayfka la tago ee loo xagaabaxo almutarabacna waa waktiga guga meesha la tago dhaqanka soomaaliyeed haddaad u fiirsatiin waynu lahaan jirnay inaguba meel xoolaha guga la geeyo meel xoolaha maxaan ku dhaha jiilaalka saddexdaba waa la kala lahaan jiray carabtuna sidaasoo kalun bay ahaayeen laakiin inaga imika xagaaba xun baa inagu soo hadhayoo in xeebaha laga soo yaaco meelaha qabowna la yimaad intaas aynoo soo hadhay binafsii naftaydaan ku furan lahaa tilka alardu dhulkaa maa adyaba udgoona arubaa taagiisu wamaa axsana alla qurux badana almustaaf meesha loo xagaabaxaa wlmutarabaca iyo meesha gugii la tagaa mutarabac waa meesha guga la tago haddaba binafsiya tilka alard maa adyaba ruba baan doonaya maa adyaba ruba waa tacajub wamaa axsana almustaaf waa tacajub wlmutarabacana way ku cadfanta waa tacajubkii un tacajub oo dhani waa maxay markaa waxa weeye insho weeyaan qaybta inshaha ayuu inoogu jiraa in sha allahu tacaala cashirkeeni waxaan filaya halkaa inoogu igaan doono wallahu aclam